wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay kulankan ay soo qabanqaabiyeen walaalyahan umma aan kula kulmayo qeyb ka mida bulshada magaalada hargeysa edhallinyarada u badan isla mar ahaantaasna aan wax yaroo faallo ah insha allah ka bixin doono mawduuca mugagta oo ku saabsan guurka iyo jacaylka eh, iyo qisooyinka qoyska guud ahaan oo labadan buugba ay ku saabsan yihiin <clears throat> eh, waxaa laga yaabaa inay eh, ku noqoto xoogaa la yaab dadka qaarkiis oo sheekh cimaamadan baa ka sheekeynaya jacayl oo caawa ka warramaya waxaa yani dadku u barteen mashaayikhdu inay waxyaalo kale ka sheekeeyaan ama culimadu ka sheekeeyaan arrimo kaleeto oo jiddi ah oo nolosha ku saabsan ama caqiidada ama dacwada ama cilmiga dunyada iyo aakhirada iyo wacdiga laakiin inuu wadaad shekeeyo jacaylka iyo guurka iyo arrimihiisa waa laga yaabaa inay dhalinyarada xooga ku cusbaato laakiin la yaab ma leh oo diinta islaamka markaan u noqon nusuus badan baa ka warramaysa jacaylka iyo guurka iyo arrimaha ku xeeran Eh, kadalika eh, haddii aada yani sunnada nebiga calayh slat salaam aynu eegno kitaab kasta oo lasoo qaado oo sunnada ka mid ah eh, waxaa jira kitaab ku jira ku dhex jira oo la yihah kitaabu nikaax kitaabu nikaax marka wuxuu ka waramayaa guurka jacaylka maamulka qoyska eh, arrimaha heerarka uu maro eh, sida loo maamulo dhaqanka guriga ninka iyo xaaskiisa eh, heerarka kala duwan ayay sunnadaasu ka warrameysaa waxaa kale oo iyaduna tusaale ah siirada nebiga calayh salaatu salaam iyo noloshiisii xagga guurka reerkiisa xaasaskiisa jacaylka uu nebigu alayh slat salaam ka waramay haddaan ka soo qaato tusaale axaadiista nebiga alayh slat salaam waxaa ka mid a ah. markii ay xaaskiisa caaisha caaisha radia allahu canha ay weydiisay maxaad had iyo jeer khadiijo u xusaysaa oo uga hadlaysaa muxuu ku jawaabay nebigu alayh slat salaam inii rusiqtu xubahaa buuri jacaylkeeda ayaa laygu irsaaqay ilaahay wuxuu isiiyey jacaylkeeda waxaan ka fahmaynaa halkaas jacaylku inuu yahay shay ilaahay subxaanahu tacaala uu bixiyo irsaaqada inuu ka mid yahay nolosha qeyb ka mid ah oo weyn inuu yahay guurka inuu qurxiyo inuu hagaajiyo inuu muunad u yeelo labada kelmadood haddaan furfurno guurka iyo jacaylka guurku waa marna waa waajib marna waa sunno marna waa banaan yahay waa shay mubaax ah laakiin culimada qaarkood waxay yidhahdaan sunno kama yaraa khaasatan fi xaqi الrijaal ragga xaggooda inta ugu yar heerka ugu yar waa guurku inuu sunno yahay marna waajib buuba noqdaaba qofku ay waajib ku tahay hadduu ka tago uba dembi gelaayo heerkaas hadduu guurku yahay jacaylku isagu saas ma aha waajibna ma aha sunnana ma aha waa shay bannaan oo ilaahay subxana wa tacaala qofna siiyo qofna aanu siin qof ku beer maha qof aan ku beermin jacaylku wuxuu haddaanu sunana ahayn waajibna ahayn muxuu yahay waa guurka quruxdiis guurka hadduu waajib yahay ama sunno yahay waxaa jira guur aan jacayl lahayn waxaa jira jacayl aan guur lahayn macna macnaha waxaan ula jeedaa guur baa jira waajib iska ridid ah ama waajibka aan sheegnay iyo sunada aan sheegnay gudashadeeda ah laakiin waxaa laga yaabaa quruxdii iyo macaankii iyo muunadii jacaylka inaanu lahayn oo jacayl aanu ku biirin guurkaas waxaa jira jacayl qofku ku beerma laakiin aan guur ku dhammaan oon guur lahayn kaas laba nooc buu u qeybsamaa badanaaba guu jacayl iska dhalanteed aan run ahayn waxaana u badan dhallinyarta teenage-ka la yidhaahdo ama muraahiqiinta oo markuu qofku weli sinil muraahaqa ku jiro ya dhalinyaronimada uu ku jiro wax kasta oo gabar kasta cajabisa ama gabadha wiil kasta oo cajabiya ama quruxdiisa ama hanaankiisa ama socodkiisa ama wixiisa laga yaabo inay inay jeclaato man ama isagu gabadha quruxdeeda uu jeclaado laakiin jacaylkaasu waxay yidhaahdaan culimada cilmiga ijtimaaciga baara jacayl dhab ah maaha jacayl xaqiiq ah maaha waa ijaab waxbaa cajabiyey waana waktiga muraahaqada bal yani eh, researcheska ama yani eh, buxuusta iyo abxaafta la sameeyey eh, waxay tilmaamaysaa jacaylka dhabtaahi inaanu shan iyo labaatan sano ka ka ka yar inaanuba si usoo usoo fool bixin si cad usoo usoo tilmaam bixin hadduuba qofku shan iyo labaatan sano ka yar yahay inta ka yari waxa weeye waa un icjaab iyo maaragtay cajabin iyo cishq kaas waa nooc nooca kale waxa weeye cishqi buu isu bedelaa cudur buu isu bedelaa oo isagu waa nooc hawraac oo qofka dadka ama qalbiga jilicsan ama caloosha jilicsan oo waxyaalaha qofka ay jeclaadeen ama wax ku cajabiyey rag iyo dumar midkuu yahayba eh, weliba raggu u badan yahay eh, naftiisi ay raacdo naftiisi ay raacdo waxaana laga yaabaa iyadoo aanba qofka kale kaba warhaynba ah, sidii laga sheekeeyo dee cilmi boodari iyo sidii laga sheekeeyo qays ibn mulawax iyo ninkii carab ninkii carabka ahaa qaysu leyla layluu habeen walba ku qaylinayaa habeen walba ku qaylinayaa gabayada kusheegna qiblada xaggeeda ii jeediyu leeyahy dhinaca iga jirto qiblada ya laakiin leyla waxba kama ogaba warba kama hayso ya cilmina saas oo kalea laga sheegaa sheekooyinka cilmi laga qoray cilmi boodhari sidai ay go-aygii tihiyo macawistan goostay ama ay godkii aakhiriyo geeri iga baaja gardariyaa maxaan hodan cabdi kaga goyi waaye yaani uu leeyahay yani waa qofka cishqi buu gaaray heer uu naftiisii uyan hanan karin oo cudur ku noqdo <clears throat> waxaa jira jacaylka dhabta ah oo xaqiiqda ah waana midka aan buuggan ku ishaarayo jacaylka dhabta goormu dhashaa aan uga dhigay halku dhega waxa weeye midka ku dhisma horta weji sharci ah weji sharci ah waxaan ka wadnaa yani guur guur kadib buu bilowdaa si fiican u bilowdaa midda labaadna wuxuu ku dhisma uu ku koraa ku barbaaraa isbarasho iyo dhaqan iyo dad yacni dhaqan wanaagsani dhex maray iyo kalgacal iyo suturid iyo naxariis ya iyo waxtar ya iyo akhlaaq iyo dabeecad ya dad ay dhex martay arrimahaasa ah, waxay kamid yihiin biyaha waraabiya yacni eh, eh, eh, jacaylka waraabinaya oo wax dhex maray hadiyad wax dhex maray waxtar waxa dhex maray waxsiin jacaylkuna sidiisa yacni asal ahaan waxa weye qofku qofkaasuu jecel yahay oo jacayl dhab ah uu jecel yahay waa inuu wax kasta uhuri karaa wixii aan dee diin ahayn ya waa inuu uhuri karaa siin karaa uyan ka ka qaloon kari qiso waxaa ku jirta dee aan soo dhex galo buuggan hore oo sheekooyinka qeybtooda hore ee la yidhaahdo damac rag iyo iyo dan reer qisada waxaan u malaynayaa sagaalaad inay tahay waxaan halkudheg uga dhigay jacaylna ma yaqaane gabar baan u jawaabayaa jacaylna ma yaqaanayuu ku dagin yah gabadha iyadoo sideed iyo toban jir ah ayay e, sida ay ka sheekeyneyso buga yurub tagtay kadibna nin bay isguursadeen ninkaasu e, dhaqamo badan oo waxaa jiray uu ku dhaqmo had akhiirkii waxa weye gabadhii ugu furay mar labaad buu haddana furay mar saddexaad buu haddana furay intaasu markay dhacday haddana waxay leedahay weli teleefanuu soo diraya wuxuu leeyahay waan ku jeclahay walaashi aan isku noqono oo maaragtay nin kale soo guurso oo aan isku noqono kabacdi ilaa saddex dalqaaday ku baxday uma banaana maogtahay marka wuxuu eh, leeyahay nin kale soo guurso aan isku noqono waan ku jeclahay kama maarmi karo marka waxaan u bixiyey eh, jacaylna ma yaqaana gabadho talay i weydiineysay maxaan sameeyaa arrimahan badan ee isugu kay furan eh, iyo waxaan kaa codsanayaa duco waxay kaloo leedahay waxaan ka codsanayaa duco eh, waxaan ka codsanayaa duco gabar walbo soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa inaysan iska aaminin nin walbo <laughs> haddaan ku daro hadalka intay ku dartay waxaan ka baqayaa wadaadada inay qabsadaan <laughs> eh, waxaan kula talinayaa inaysan iska aaminin nin walba oo qamiis xiran bay tiri <laughs> marka macnaheedu maaha in diinta la nacayo nin diin leh waa waa la rabaa laakiin waxay ka wadaa xagga dabeecadda iyo akhlaaqda in qofka laiska hubiyo maxaa dhacay nabiga calay slat slaam wuxuu leeyahay idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu soo maaha qofka waxaa lagu guursadaa oo gabadhu ay ku dooranaysaa diinta iyo dabeecadda diinta keliya maaha muxuu nebigu calay slat slaam ugu daray diinta iyo dabeecadda diinta waa ku ekeysan karay soo maha wuu kaaftoomi karay inuu yihahdo diinta keliya laakiin diinta iyo dabeecadda ehm, marka gabadhaas arinteeda marka aan eh, u jawaabayay xoogaa waa waa yani dareenkayga kicisay xoogaa caatifadayda qaaday eh, ma ma gabiyo oo gaba ma tiriyo oo maanse ma tiriyo laakiin maanse yar baan ku bilaabay jawaabtii aan gabadha u diraayay waxaan ku idhi midkii aan micinkiyo musaacado ka fi midkii aada miciinkiiyo musaacado ka filato marwo aada u noqoto muunadaadii siisaa aan maqaamkaaga garan oo midigta kaa duqeeyo malgalooti kugu dilay hohay maxaan iraahdaa ma mardaadi falano maankii ka tegay baa ma muuqaal rageedoo lagu soo maldahayba ninkii baa xoogaa la dhexay makii kii muslimku nacay oo meeqaamka beelaa ma muraayad jaban oo la keeni karaynba magaciiba iyo wiilku meherada xumaaya marka waxaan ku eri yuu kuusoo dhawaana iska dhaaf teleefanadii wuxuu sheegayaana jacayl ma aha dhaba runtii waxa weeye khidmad iyo waxyaalo uu kugu haystay unbuu ama iska physicalah buu iska eh, jecel yahay inuu helo mar kale laakiin wax jacayl ah oo uu hayaa ma jiro inta haddaan ka soo gudbo labadan buug asalkoodu waa qisooyin dhab ah oo eh, dadku iisoo qoreen eh, sida dhallinyaradiina in badan aada la socoteenna facebookyada qaarkiin laga yaaba horay inaad ugu akhrideen laakiin iyagoo urursan oo dib loo habeeyey oo wixii cibro iyo duruus ku jiray laga soo saaray ayaan bugaagtan ku ururiyey qeybtii hore weeye kan waxaanuna u bixiyey damac rag iyo dan reer sanad ka hor baan isaga daabacay waxaa ku jira sideed iyo toban qiso oo dhab ah kulligood qisooyin dhacay ah marka qisada damac rag iyo dan reer waa qiso ka mid ah qisooyinka buugga ku jira sideed iyo tobanka qiso mid ka mida ah wey kolley ragga damac kama dhammaadaa la yiriyo Eh, nin odayah weeye oo gabar yar oo afariyo toban jirah afariyo toban jirah iyagoo safar ku jira hunguriyeeyey kadibna reerkii xoogaa lacaga ku daadiyey kadibna gabadhii loo aqalgeeyey laakiin wuxuu kala kulmay iyo wixii dhacay iyo dhibaatooyinkii dhacay kolley qisada dhexdeeday ku qoran tahay eh, ilaa haddaa idiin sii wada sheego buugga qaadan maysaan ma ogtahay eh, marka taas waa halkaa waxaa kaloo ku jira qisooyin kaleeto oo cibradooda leh midkan dambe waa midkii bilo ka hor aan daabacay waa qeybtii labaad oo sheekooyinka qeyb saddexaadna way soo socotaa sideedana wixii qoran baa ummadda u hara oo cibro yeesha waxayna ka hadlayaan waxyaalo badan oo dee qoyska jacaylka iyo guurka iyo arrimihiisa la halmaala haddaan buuggan dambe qisooyinka ku jira wax ka tilmaamo qisada u horeysa waxaa la yaha dulqaad badan ama dumarkii jannada hooyo soomaaliyeed bay ka warrameysaa gabar baa soo qortay hooyadeed iyadoo ka warrameysa qiso kaleeto waxaa ku jirta la yidhaha odayga ka gaar hadalku dumarka ku socdaa kolley oday cararaan umalaynaya marka odayga in laga gaaro u baahan yahay marka wuxuu la cararay iyo meesha u cararay qisaday ka mid tahay canaawintu ama halkudhegyadu waagii horen waxaan ahaan jiray saxafi oo maaragtay joornaalada iyo wax ku qora marka saxafiyiintuna waxay jecel yihiin halkudheg ama cinwaan qofka soo jiita joornaalka intaadan gudaha gelin titlekaad ka fiirsanaysaa marka titleka iyo badanaaba marar badan guduhu inaan isku mid noqon baa laga yaabaa laakiin waxay jecel yihiin had iyo jeer inay eh, kelimaad dadka soo jiidi karaa eh, qiso kale waxaa ku jirta la yihahdo murugada jacaylka eh, qiso waxaa la yidhaahdaa dookayga maaha waa nin dhalinyaro ah oo gabar buu iga sheekeynayaa inuu guursaday gabar fiican ay tahay akhlaaq leh diin leh wanaagsan qurux leh haye maxaa kaa dhiman marka dookaygii maaha buleesho ya dookhiyan oo maxaad rabtay gabar diin leh oo qurux leh oo akhlaaq leh haddaad heshay ehm, waxaa ka mid ah way iga baxda qiso la yidhaha way iga baxday nin dhalinyaraha baa soo daanashtukoonaya gabadhii ay ku heshiiyeen mindhaaguurka iyo waxyaalaha ehm, jacaylka dhabtaa goormu dhashaa waa qisada eh, bugu ku socdo qiso waxaa jirtaa ee la yidhaahdo jacaylka beenta ah jacaylka beenta iyadana isla bugan bay ku jirtaa qisooyinka labaatanka ah ku jira ayay ka mid tahay oo waxa weeye waxyaalaha hadda social mediada u badan waa nooca aan sheegay hadaaye aan jacaylka dhabta a ah ahayn ee beenta la isugu sheego gabadhaas yacni kollay wiil ay social mediaha iska barteen sheekooyin badan u sheegay wax badan maaragtay dhinaan kadibna wax kale ay kaga soo baxeen ayay eh, ka sheekeynaysaa taasuna digniin bay kolley u tahay gabdhaha iyo social media inay aada iyo aada uga digtoonaadaan wiilasha ay ay kula kulmayaan ama la sheekeysanayaan jacaylka loo sheegayaana marar badan inaanu dhab noqon kolley inkasta la yidhaahdo eh, ninka jacaylkiisa waxaa soo jiita muuqaalka u horeeya gabdhaha laakiin waxaa soo jiita dabeecadda iyo dhaqanka ninka ama geesinimo ama deeqsinimo ama wanaag uu sameeyo ama afcaal wanaagsan oo soo jiidata dumarka taasaa soo jiidata la yidhahda laakiin ragga indhaha marka horeba soo jiita quruxda iyo maaragtay muuqaalka hore ayaa u daran laakiin aakhirka waxaa weeye jacaylka dhabta ahi waa midka dhaqankaas ku yimaada ee aan la hilmaami karin waa shay nicmo ah oo ilaahay subxaanahu watacaala u siiyo waa nolosha qeyb ka mid ah oo macaankeeda ka mid ah haddii aanay jacaylkaas lahayn ma socoteen wax badan la dulqaadan kareen lamana wadi kareen saas darteed buu ilaahay subxaana wa tacaala labada isguursada jacayl iyo kalgacal iyo wuxuu ilaahay subxana wa tacaala dhex dhigaa eh, naxariis wajacala baynakum mawadatan waraxma ina fii dalika laaayaati liqowmin yatafakaruun buwaagtiina waa kuwaas mowduucuna waa kaa insha allahu su-aalihiina ayaa kaga dhergi doontaan taasaan filayaa inay wakti badan aan siino insha allah eh, kadibna buugga ciddi qaata unsaan garayn doonaa insha allah waa saxiixi doona baaraka allahu fiikum jazakum allahu khayra su-aasha weydiin waxa weeyaan sheekh waxaa tahay waa su-aasha xamsi dabadka eh, ah ee ah jacaylku wuxuu bilaabmaa guurka kadib waxaan ku weydiinayaa maxaad u cusubtay qodobkaas waayo anugu runti kuguma taageersanin waa dood jirtaa jacaylku goormuu bilaabmaa jacaylku qofka bani aadamka gudihiisa ku jira marka waxyaabahan banaanka inta badan iyo xaaladaha kala duwan ma khusaysa inta badan ee guurka iyo waxyaabahaas lamid ah qalbiguna waxaa ma yaqaano inta badan markan waxaad ku salaysay dhankay diinteena macaanba ku salaysay oo aada leedahay oo dhallinyarta uga digaysaa jacaylka ka horeeya guurka oo dhiirigelin bay kaa tahay haddii taasi ay jirtana dunida islaamku wuxuu ka yahay boqolkiiba afar iyo labaatan boqolkiiba lix iyo toddobaatanka soo haray diinta islaamka kuma dhaqmaan qaarkood dunidaad ka timid waad garanaysayo iyagoo xaasasba ahayn bay wada joogaan haddaad qaarkood weydiisana waxay kuleeyiin jacayl dhabaa ayaa naga dhexeeya markaa doodaadaas agaasi ku jabaysa hadday dhanka diinta tahay dhan fikir hadday tahayna ama qodob kale oo oo dee study oo la sameeyey waanu kaa inaad nala wadaagto Uh, hey barak allahu fik xamse uh, uh, waxay weydiisay qoraalada aan qoray ama kutubta kutubtu way badan yihiin runtii qaar daabacan iyo qaar aan daabacanayna way u kala qaybsamaan qaar ifka arkay oo soo baxay iyo qaar aan soo bixin Eh, waxayna u badan yihiin labada luqadood oo badanaaba aan wax ku qoro oo ah carabiga iyo soomaaliga eh, kutubta aan eh, far soomaaliga kusoo saaray waxaa ka mid ah labadan bug oo hadda horteena yaalla jacaylka dhabta ah iyo damac rag waxaa ka mid ah socdaal geerida oo bug tahriibka ku saabsanaa majaalaha caawa qayb ka mid ah inay taallo laakiin eh, ay dhammaatay waxaa ka mid ah innaga iyo xabashida bog la yidhaahdo oo taariikhdii dheerayd ee hore ee eh, ka warramaya iyo casrigii xadiiska ahaa waxaa ka mid ah eh, buwaagta hadda aan rajeynayo inay soo socdaan oo nagu soo fool leeyihiin hoggaanka horumarka hoggaanka horumarka ama afka qalaad waxaa lagu yidhaahdo transformational leadership hogaanka isbeddelka keena kaasoo tusaalayaal badan xagga islaamka iyo xagga caalamka siduu hadda uu yahay aan uga soo dooranayo waxaa ka mid a bug hore oo aan ku soo saaray malaysia iyo isbedeladii ka dhacay oo aanu bixiyey shukran malaysia ama eh, qisadii horumarka malaysia sida uu ku dhacay isagana bug yar aan soo saaray baa jiray Eh, waxaa jira kutub kale oo carabi ku qoran waxaa kale oo jiray eh, deegaanka dalalka gaalada iyo eh, yani dhibaatooyinka bulshooyinka islaamka qaarkood ay kala kulmaan kutubtaasoo af soomaaliya bay kusoo baxday haddaanan hadda wax ka tegin qaar kale oo af carabiyana waa jiraan oo ka mid yahay siiradii koobnayd ee sheekh ibni oo ka mid yahay cajaa'ibka sadaqada oo uu ka mid yahay qisadii soomaaliya ee dagaaladii ehliga ahaa iyo xukunkii jaairka ahaa ee intay udhexaysay iyo eh, kitaabaad kaleeto oo aan hadda kulli maanka ka wada sheegi karin marka taqriiban taas halkaasaan uga baxayaa su-aashaada weeye xagga eh, eh, ninkii weydiiyey su-aasha labaad jacaylka dhabta ah jacaylku ma guurka ka hor mise guur kadib labada su waa isku darayaa waayo tii xamse iyo tii saaxiibkan ismaaciil isu dhow yihiin ismaaciilna tiisu waxay jacaylka dhabtaan maxaan yani inuu guurka ka hor bilowdo ayaan anigu qabaa buu yidhi marka maxaa doodaada u daliila ha ha wakti inaanu lahayn ama ka hor iman karo ama kadib iman karo saasaan miya barak اllah marka e, midda aan u jeedo horta waa waan i waan sii fasirayoo e, kolley anigu jacaylka dhabta ah baan idhi jacaylka oo dhan ma inkirin qabla guur inuu noqon karo jacayl ya soo maaha saas macnaha saan ula jeeday sidaas waa jiraa jacayl dhacaya guurka ka hor oo nooc jacaylka ka mid a ah. laakiin jacaylkii dhabta ahaayee qiimaha lahaayee yani maaragtay waarayey ee jirayey ma aha laba sababood baan u ahayn midi waxa weeye oo horta guur ka guur ka hor buu dhacayo dee labadii qof maba is arag mana wada dhaqmin midda labaadna wuxuu noqon karaa mid aan xaqiiqo ku dhisnayn nooc aan xaqiiqada ku dhisnayn buu noqon karaa ee icijaabka iyo qofka jacaylka hordhiciisi marka kolley daraasaadkana qaar baan ka ishaaray khaasatan dhalinyarada ku dhacaaya inuu laakiin jacaylkaasu cishqi isu bedeli karo oo mid dhab ah noqon karo mararka qaarkoodna waan tilmaamay oo laakiin waa naadirkaas waxyar weeye oo ma badna laakiin jacaylka dhabta ah ee xaqiiqiga ah ee waara ee wax laga dhigo ee wax laga qoro ee taariikhda bani aadamka baalasheeda gala waxa weeye midka guurka iyo kadibba yimaada hadduu guurka ka hor ku bilowdo dabcan waa hordhaciisii laakiin kii dhabta ahaana wuxuu yimaadaa taariikhda bani aadamka oo dhan siday u badan tahay iyo waaqica waa guurka kadib wallahu aclam anigu waxaan ku weydiinayaa sheekh laba su-aalood su-aasha kuwaad waxay tahay iminka waxaa sheegtay inuu yahay jacaylku wax ilaahay dadka ku risaaqo adigoo soo qaadanaya xadiiskii nabiga calai salatu salaam ee ahaa rusuqtu bixibuhaa marka waxaan ku weydiinayaa iminka haddii uuba jacaylkaasi meesha yimaado guurka ku hor ama kaad iminka ku sheegaysayba uu cishka isku bedelo laakiin aaminaanadan ka qabin aaminaad yani kalsooni dheeraada ka qabtid dartii iyo jacayl aad isaga dartii u qabtid intaydan isguursan ka hor aad kuba xidid inuu meherkaaga ka dhigo isaga laftiisa diintu ma ogolaanaysaa waa su-aasha koowaad su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay ilaahay wuu inoo baneeyey oo fanka xumaadaaba lakum min annisaai masnaa wasulaaha waruba fain kuntum an laa tacdilu fawaaxida buu ilaaha yidhi haddana waxaad moodaa inay rag badani guursadaan iyagoo aan taas haddana u meeldayno dadkii u cadaalad samaynay jacaylka laftiisu wuxuu u baahan yahay cadaalad markaas iminka hadduu ninku afar dumana guursado seebuu ugu jeclaanaya si mau cadaalad samayn karaaba ayaa meesha taala taas mahadsan tahay magacayga waa maxamuud hindi baa la idhahaa suldaankana kollay taytarkana was sheekha laga su-aaloodaan doonaya inaan weydiiyo mid waxa weeyaan inantii uu sheekadeeda inoo yaro taataabtay iyo inankii uu gabayga u tiriyey inankaa isaga wax warama ka baadi doonay inay dhacdadaasi sidaa u jirto in maxay ahayd tooley inanta laftirkeedii inankiibuu qaladka saaray macaa gabayga macaa hadalka buugga maan akriyin markaa sheeku halkaa miyuu ka war doonay mise go-adalkeedii unbuu inankaa ku xukumay taas waa qodob ta labaad runtii waxa weeyaan tan jacaylka e, iyo caawa sheekhu mawjadan ina qaadsiiyey runtii waana mawjad runtii loo baahnaa weeyaan laakiin waxaan leeyahay runtii sheekh dadku labada qof iyagoo jacayl ku guursaday ninku haddii uu xaaskiisa la guursado jacaylkii miyuu tegayaayo tadambuur raacaya waayo dad fara badan oo aan dhexdhexaadino na arrimahooda gallay oo inantii aan nidhi shaydaanka iska naar xaajigagu waa ku jecel yahay hawshu waa dhag ima jecla bay ku leedahay oo dee suukaa iga tegayba hadduu jeceliydi iga tegina markaa jacaylkaasi sheekh miyuu jacaylku guurguuraa oo dee maadaama ninkii mid iyo laba iyo saddex loo dhameeyey miyuu guurayaa oo xaggaa kale wuu u guurayaa taasi waa taa ta kalena runtii kollay marka dee matala wasulaadka la soo qaado inantii horaa ka hadashay oo cadaaladda raggu kuma dhaqmayaan bay leeyihiin iyagunbaana na xukumay oo kafadaa dee ragga saaray oo dee lama qabno inaanaan cadaalad samaynaynin bal taana sheek insha allah waad noo yara ifdiimin doontaa waad mahadsantahy wasalaamu calaykum waraxmatu su-aashaan weydiinaya waxa weeyaan diiniyan waxaa la sheegaa in aan la ogolayn macnaha xilliga sheekadu inay dheeraato yacni ninka iyo gabadhu inay wakti badan sheekaystaan marka aa ah, sheekha su-aashaan weydiinaya waxay tahay yacni ragga hadda jooga waxaa la odhan karaa zamankii nebiga ama xilligaa way ka kuwaalati badnaayeen yacni xagga beenta hadday noqoto xagga runsheega hadday noqoto markaa sheekh dadka hadda jooga yacni waxooda ama runtooda ama beentooda kuma kala saari kartid bilo laba bilood sanad markaa ma nagu dembiba inaan waqti badan ah, baaraka allahu fiikum waayahay horta eh, eh, su-aalaha in lagu daraa fiican qofka magaciisa iyo jaamacadda ama iskuolka ama waxaas inuu dhigto tacriif yar eh, su-aalihii haddaan usoo noqdo gabadhii u horeysay de magaceena inama sheegin laakiin waxay ina ina weydiisay jacaylka waa risiq ilaahay ku irsaaqaad tiriye risiqaad wanaagsan ma ka dhigan karaa meherkaygiiba ya ma dhihi karaa ninkaa ma ku xiri karaa jacaylka waa inuu meherkii noqdo waa su-aal wanaagsan oo si fiican baad u fekertay laakiin ka waran haddii ninka intaad meherka ku xirto uu jacaylkiina ka imaan kari waayo see la yeeli leannu wuxuu awood ku leeyahay ma jacaylku sidiisaba sidii hadda aan tilmaanay waa wax ilaahay bixiyo midda labaadna waa shay qalbiga ka yimaada maaha shay uu qofku automatically iska keeni karo maaha shay uu iska keeni karo ma Eh, ama uu gacanta xataa ku hayo marar badan maaha shay ku beermaye wuxuu ka dhashaa waxyaalo badanoo qofkaas ama cajabin ama akhlaaq ama dabeecad ama dhaqan ama wax kaleeto ama qurux ama wuxuu ku arkay ama wanaag laakiin waa shay qalbi ah weeye saas darteed waxa aan la awoodi karin ama gacanta lagu hayn hadda shardi ma noqonayo mana xirmayo marka saas darteed waxaan dhihi lahaa eh, odaga adigunbaa ninkaa markaa isguursataan inaad jacaylka ku beerto iyo inuu jacaylku ka guuro adigun baa gacanta ku haya insha allahu tacaala taas waa halkaa arrinka labaad waxaa weeye afarta teebuu jeclaanayaa oo haddii ninkii afar loo baneeyey cadaalad samay baana la yiri oo fain khiftum anlaa tacdiluu ha waaxidatan sow maaha ha marka cadaaladda aayaddo ka hadlayso sunnada caddaysay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay usoo diray shareecada inuu noo caddeeyo oo noo waadixiyo waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi dadka inaa u caddayso maa nuzila ilayhim waxaa la soo dejiyey marka qur-aanka sunnada ayaa meeshii uu ku jiro maaragtay si guud hadalku yahay waxaa caddaysa sunnada lagu faahfaahiyaa marka taa jacaylka iyo cadaaladda sunadu ku caddeeyey nebigu alay slat slaam in jacaylka qalbigu cadaaladaas aanu ku jirin maxaa dhacay lamama samayn karo wax awoodda qofka ku jira ma aha laba haweene hadduu leeyahay mid buu aada u jeclaad <laughs> waana sababaha ka mid a iyadu ay la timi baa dheci karta oo ilaahay siiyey wax qalbiga uu ku hayo maaha isa wax awoodi karo maaha ma is karo ilmahaaga adigu marka ilmahaaga aada leedahay qaar baa laga yaabaa inaad jeclaato marka insha allah ilmaad ilmaad yeelataan qaarkiin marka wax qalbigaa ku jira ilmahaaga waa wada jeceshahay laakiin saas ay tahay mid baad sii jeceshahay waxaad ku sii jeceshahay waa waxyaalo isaga uu leeyihi maxay yidhaahdeen wiilashii eh, nebi yacquub yuusufu wa akuuhu axabu ilaa abina mina abaan wuu naga jecel yahay eh, wax sabab baa keentay laakiin isagu kuma laha maaratay qofku eed kuma laha marka taasna haka baqin oo cadaaladaas kuma jirto eh, laakiin waxyaalo la rabo cadaaladda inuu u sameeyo baa muhim ah oo shardi ah taasoo ah xagga nafaqada xagga guriga xagga habeen seexadka xagga waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha awoodi karo awooddiisa ku jira waxa weye waa inuu si cadaalada u qaybiya haddii kaleeto waa inaanu gelin eh, eh, saaxiibkeen wuxuu weydiiyey eh, gabadha hadda aad qisadeeda nooga xustay horta laba arrimood baa jira ee eh, waxaan qoraalka cibrada laga rabaa ee eh, ma aha maxkamad ma aha meeshan maxkamad adiga ma qaadayso ee qofka su-aal ku weydiiyey baa sida uu yahay baad uga jawaabaysa sida uu ku weydiiyo waa meesha la yidhaahdaa as'ilada caamka ah iyo daayaga caamka ah iyo talada caamka ah oo qofku ku weydiiyo waa sida uu isagu ku kuu weydiiyo hadduu kuu su-aal xumeeyo su-aasha jawaabtu way xumataa hadduu ku eh, kuu maaragtay wanaajiyo way u wanaagsanaataa lakiin isagay u daran tahay haddii uu <laughs> su-aasha xumeeyo oo jawaab xun aa siiso isagay u darnaanaysaa marka eh, waxa wey taas waa mid midda labaad oo shardi ma aha waxyaalaha sheekooyinka ama qisooyinka ama su-aalaha caamka ama talooyinka inaad had iyo jeer adraaftao dhan aad isu dhegaysato waayo maxkamad maaha qadiyad maaha midda labaadna waxa weeye eh, anigu waxaan hubiyaa qisooyinka qofka inaan ka hubiyo laftigiisa hadda khaasatan hadday yihiin qisooyin atraaf kale la xiriira inaan qofka waco inaan waraysiya siiyo haddii ay suurto gasho e, gabar iyo nin masalan ishaye ay yihiin oo qoys ah aan isaga lafti la xiriiro taasuna way dhacdaa sometimes markay qadiyada u baahan tahay in meeshaas kale wax la hubiyo e, jacaylku miyuu guurguurayaa haddiise aan maaragtay e, su-aashii horey la mid tahay oo ninku haween badan hadduu leeyahay kuma eedaysna baa nidhi eh, hadduu cadaaladii kale samaynayo jacaylku isagu wax cadaalad laga samayn karo maaha maxaa dhacay wax qofka isaga awooddiisa ku xiran maaha eh. waa siduu yihi nebigu alayh slat slaam ilaahu wixii aan awooday waa kaas wixii aanan awood u lahayn oo jacaylka qalbiga dee eh, maaragtay inaan qofka waxba looga soo qaadin marka taasuna sidaas weye ninka la yihahdo sulaymaan walaashan u dambeysay baa waxay tidhi raggii hore iyo raggan isku mid maaha oo hadda way dimindaabiyo badan yihiin bimacnaa way sir badan yihiin way been badan yihiin raggii hore way ka been badan yihiin taas xukunkeeda horta <laughs> eh, waa ziyaado laakiin eh, sheekadii markaa wakti dheer oo waxaa la leeyahay culimadii sheekadii dheeraan laakiin ninkii laguma kashifi karayo bil iyo labo iyo waxaa laga yaabaa inaanay maaragtay gabadhii ku garan anigu waxaan ku sheegay gabadha saddex sano haddii ninkaa la socoto ma garan karto ma garan karayso hadduu doonayo ninka inuu ku khiyaano ma garan karayso waxaan kuu sheegaa eh, dumarka qaarkoodna way sameeyaan anigu intii tajribadeyda ah yacni gabar baa waxay ugu tiri isa eh, haweeney qof dumar ah toban nin wax ka badan baan xooloba ka cunay lacag ka cunay mid walbana jacayl baan ugu sheekeeyey ya sheekow lacagtaas dib ma soo celinaya ma bixinaya marka odaa waxay leedahay mid walba waa la sheekeeya waa la sheekeeya uga boodaa farasha uga booda marka dumarka qaarkood way sameeyaan raggana way kusii badan tahayba way kusii badan tahay wiil baa ku odhanaya same time baan afar la sheekeeyaa afar baan la sheekaystaa afar gabdhood hadda midkaas adiga yani sidaad ku ogaato ama ku kashifto mararka qaarkood way way yar qisooyinka halkan aan ku qoray qaarkoodna markaad akridaan waxaad arkaysaa raggu inay expert ku yihiin dhurwaayo inay yihiin xagga isqarinta istaboolidda hadafka ujeedada uu u baahan yahay dumarka sida uu galayo waxyaalo badan inuu qarin karo mar waxaan ku leeyahay horta bilo iyo sanado haddii lagu siiyo dhibaatooyin baa ka dhalan kara aan la mahadin caaqibadooda iyo ciribtooda aan la mahadin wayna ka dhacaan waana qisooyinka halkan kaga sheekeyayno qiso waxaa ku jirta kitaabkan dambe la yidhaahdo tallaabooyinka shaydaanka gabar baa ka sheekeynaysa gabdhaha idinku dhegaysta wali iyo iyo talada ay gabdhaha siinayso marka wiilkaas inta ay isku xirnaayeen iskuma xirnayn bimacnaa sharci ahaan isuguma xirnayn laakiin xataa waaba waaba u doonanayd waa la siiyey gabadha waa lagu siiyaa layahy lakin meer ma dhicin secondary school bay isla dhigan jireen heer jaamacad baa la isla gaaray saddex sano afar sano ayaa sheekada soo socotay meel aan fiicnayn bayna ku dhammaatay intii aan meher dhicin intii aan meher dhicin ayay dhibaatooyin badani gabadhi ka soo gaareen ay aada uga qoomamayso oo aada iyo aada uga shallayso heer ay iyadoo jidka socota ay suuxdo oo dhulka ku dhacdo dhibaatada u gaarsiiyey ama hadallada uu ku yihi marka Eh, xaggee ku qarsoonaa ninkan waxaan wataa waxaan oo dhan gabadhaan hoos yani mindiyahan xagee ugu qarsoonaya saddexdan sano afartan sano se miyay ku garan kartay marka waxaan leeyahay gabadha eh, gabadheenna haddii lagu siiyo hadda lagu yidhaahdo okay sanad waad la socon kartaa ninkan si aad isaga ogaato laba arrinba way ka dhalanayaan waa midda koowaade horta inaadan waxba kasoo garan baa dhici karta waa midda labaade yaa aamin ka ah dhibaata inay ka dhacdo dhibaata inay ka dhacdo dhibaatadaasu markay dhacdana adigay kuu daran tahay oo gabdhahay u daran tahay qiso waxaa jirta qoomamo iyo qiil la yidhaahdo ku jirta buggan dambe gabadh ayaa in waxya taas idinka taabto dhib ma laha gabadhan nin bay yacni sheekaysteen mudday sheekaysanayeen laga yaabay sanad ku dhow kadib walaalkeed bay u sheegtay inuu ninkan guurka rabo ninkii buu la kulmay walaalkeed si kooban baan qisada idinku xoogaa yar idin kaga sheegay ninkii buu la kulmay ninkii markuu la kulmay ma uuyan cajabin ninku yacni aragtida ninku waxaa weliga sharci looga dhigay weliga oo sharci loogu xiray gabadha inuu gabadhiisa ama walaashiisa ninka guursanay inuu isagu ogolaado shardi waxay u tahay ninku su wax u arkaay ee gabadha say wax u arkaysa waa kala duwan yihiin marka ninkii markuu ninkii la kulmay ma uyan cajabin gabadhi wuxuu ku yidhi ninkan aniga hordhaca hore ima ima cajabin laakiin waan soo hubin ninkii wuxuu background check up buu ku sameeyey yacnii eh, wuxuu kusoo sameeyey baaritaan dadkii yaqaanay dadku la shaqeeyey dadka la deganaa dadku eh, qaraabadiisa ahaa xog buu ka raadiyey ila waa inuu hubiyaa gabadha walaashiisa meesha gelayse inanka guursanaya waxaana muhima diinta iyo akhlaaqda magarad reernimo iyo qabiilnimo iyo waxaas keliya maaha ninkii markuu soo hubiyey dad waxay soo hosleen cid allaale ciddi dadkii uu isku guri deganaan jireen oo qaraabadiisa ahaa nin ah buu helay wuxuu ku yihi niyo ninkaas anagoo wada deganaan jirnay nin gabar lagu aamini karo maaha aniga aragtideeda laakiin warkaa inaan kuu sheegay ha sheegin laakiin ninka nin gabar lagu aamini kara maaha rag kaleo isla shaqayn jireen buu u tegey waawa soo warsaday waxay yidhaahdeen kaasaa bismi illaahi raxmaan raxiim ninkii markuu intaas soo ururiyey warkii gabadhii wuxuu ku yidhi walaalay ninkan aniga inta aan ka soo ogaaday nin kuu qalma maaha iska daa maya maya maya maya xageed ka aragtay adiga meel kalaad ka aragtay ninku waa nin fiican waa nin wanaagsan iyada waxa waaye hadal macaan buu usheegaa war macaan buu kula hadlaa jacayl buu kala hadlaa reerkiibuu xataa ila hadla si wadankii joogay xoogaadan lacagta ha loo diro waa nin ujeedo iyo target buu leeyahy uu rabaa keliya inuu fushado lakin wax qalbigiisa ku jira kadambe ma jiraan almuhim gabadhii ninkii walaalkeed wuu celin kari waayey reerkii o dhan bay kusoo sallitay oo ay tiri ninkaana ay hortaagane halaga halaga leexiyo ya sidii baa lagaga leexiyay ninka gabadha ilaa wa ilaa ku meheri baa lii waan ku meherin buu yihi lakin ani raalli kama hi waa ku meheriyey wuu ku meheriyey bil bil keliya intaanay joogin gabadhii waxaa aragtay dumaashideed gabadhii oo madoobaatay oo wejigeeda isbedelay oo iyada isbedeshay oo nolosheeda isbedeshay war maxaa kugu dhacay walaal maxaa dhacay walaalkeedna uma imaan karta hadda oo wax uma sheegi karto ya ilan shala waa tii la celin kari waaye ya markaasay ninkan uun sidii la iga furdaamin lahaa ha la iga furdaami almuhim waxay noqotay sidii looga furfuri lahaa xataa inuu ku shardiyo furinkii inuu xataa ku shardiyo alaabta guriga inay ka tagto meherka inay ka tagto wax walba inay ka tagto marka taasna waxaan u sheegayaa tajribe ahaan iyo waaqic ahaan waxa weeye haddii sheekada la sii daayo meel xun bay ku dhamaan kartaa wallahi haddii aan soo koobo Eh, su-aasha aadka loogu soo celceliyey xamse siduu tilmaamay ah eh, goormaa jacaylka dhabtii uu dhalan karaa mar haddii uu sheekhu tilmaamay jacaylka horta inuu dareen yahay dareen qof bini aadana ku jira run ahaantii anu in la waqtiyeyn kara ma aaminsanin oo waa qadiyad qalbigiisa ku xidhan inanta hadda su-aasha weydiisay ee meheru dalbatay sheekhu sababta uu ku sababeeyey inaan laga dhigi karin meher waxa weeye inaan la kantarooli karin ama qofku isagu aanu gacantiisa ku haynin wuxuu qofku aanu kantarooli karin inagu saynu ugu kantarooli karna haddaynu nahay bulshada oo aynu u odhan karnaa markaa jeclo markaa waxa jeclaan ka hor kadib gacanta dadka haddii uu qofka gacantiisa ka baxsan yahay ta bulshada inuu ka baxaanaa way ka mudan tahay dhab ahaantiisa qofku isagaa waxa ka dhaba sheegi kara sideeba aduu qof waxa qalbigiisa ku jiro inaan ogaan karaynin meena xadgudub noqonin inaan dhahno jacaylka ku haya adiga dhab maaha ama waa mid beena dhab ahaantiisa qofku isaga ayaa naga og cidda uu ku jihaysan yahayna inay ku qanacdo ama marag iyo markhaati qolkiisa iyo ficilkiisa qofkaasi uu ka arko oo qofkii labada qof ee uu huseeyo ta eh, kale ee aan sheekha runtii weydiin lahaa waxay tahay eh, sidaa aan jacaylka loo eh, aynaan u xukumi karin ama inaynu inagu u xukunnaa aanay sax u ahayn jacaylka waxaa la xukumi karaa oo dhaqankii diintu ay xukumi kartaa falka iyo ficilka qofka kasoo fulaya laakiin ka dareen ahaan cidinama joojin karto sideeda ahaanbana waa wax khaldan in jacaylka lagu koobo xidhiidhka labyo dhidi ka dhexeeya xidhiidhka asal ahaanna bayska uu yahay galmo inaynu markiiba sawiranno waana didmada jacayl ku saabsan waana sababta uu wadaadku u cudur daaranayo u afeefanayo uu lahaa haddii aanu jacaylka arka ee ka hadlaya la arko in layla yaaba laga yaabo waa inagu markaynu jacayl xusuusanno galma skreenka ay noo soo saaraan moona mid saxana maaha in jacayl lagu koobo kan jacaylku intanu ka guda ballaadhay jacaylka asxaabtu is jecel yihiin jacaylka waalidka aad jeceshahay jacaylka ubadka la jecel yahay ka macalimiintaada aad jeceshahay ka ilaahay aad jeceshahay ka nebiga aad jeceshahay jacaylku ka macno ballaadhaya xidhiir xidhiidh lab iyo didig ka dhexeeya ee kaladiyo dhiddi ka dhexeeya dhaqamada ayaa kaantaroole diinta ayaa kaantaroosha waana wax bulshooyinka u gaara inantii hadda su-aasha fiican weydiinaysay dalbanaysay muddo kordhin in lagu sameeyo xilliga sheeka wadeega la noqonayo ee waa qadiyada dhaqanka iyo doofa qofka iyo arrima gaara oo run ahaantii aan la heli karin qaacido dadka oo dhan wada caam yeesha ee wadaadna go-aan kama qaadan karo nin arrimo bulsho ku takhasusayna ee kama qaadan kare ee bulshada ayaa ay jawaabahaasi ay u yaalaan qadiyadahaasi in si hoose loo eego oo maxaa guud si guud dadka uga dhexeeya dareen markay tahay dadka oo dhan baa uka dhexeeya basharka oo dhan uka dhexeeya laakiin ficilada iyo habdhaqanka taasi labada aynu axkaam u samayno laakiin goormaad wax jeclaanaysa ama goormaanad wax jeclaanayn ama jacaylkaagu ma dhabba ma beenba dee qofka qalbigiisa cidinama ogaan karta loo daa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa saahil maxamed yuusuf Ah. aan afarahay ah. dabeedna aan iyagii u tago ama aan la saaxiibo oo aan sirtooda ogaado cashaan siday qalbigiisa ku hantaan aan wixii ay sameyneen exactly aan sameeyo ama wax ka duwan ka wanaagsan aan sameeyo oo deedna iyagii kasoo jiito aniga igu koobnaado taas ma khiyaamo noqonaysaa aniga su-aashaydu waxa weeyaan eh, khiyaanadaasay la xidhiidhaaye eh, waxa weeye qof laba qof soomaalidu badan ah ama danbay isu guursataa ama duruuf in jacayl isu guursataa way yarta oo laba qof oo intay yidhaahdaan waxaan isku soo nay jacayl naga dhexeeyey aada bay u qaliil tahay amba u yar tahay qof baa amba xagga ninku jacayl ka yimaadaa oo inantaa calma ninkaa calmadaa inanta deetana saasu ku guursadaa waalidkeed ku weydiistaa hadday doonto mabay ogeynba amba siyaabo kaluu magaranaysa usoo maray waalidkeed waa la siiyey run ahaantii qofkani qofkan ma bedeli karayaa haddii uu qofkan la bedelaya ama inantu ay qof kale iyaduna sii jeclay oo iyaduna qalbigeeda qof kale kusii mudnaa laakiin uu calafka iyo dee magaranaysa ay duruuftii jirtaanba wadciga wixii yaalay ay bedeleen oo dee guriga ay yeelatay oona qalbigii gurigii usoo siduu jacayl lamaane oo guur ahi uu ku dhalan karayaa amba ay ula jaan qaadi karaysaa dooda ah jacaylku guurka kadib ayuu sii dhashaa mahadsan su-aashaydu waxay tahay sheekh waxaa tiri ragga damac kama dhammaado haddaba damacan ragga ku jira ma wax nin kasta ku jira mise waxa weeyaan wax ragga qaarko baydhi karaan dabacu ma wuxuu yahay wax anaku dumar ahaan aanaan aqoon ma waxaa jira wax anaku dumar ahaan anaan aqoolo rabbiinu aad taqaanaan oo dabadaydi ka riixa waayo in badan waxaanu aragnaa in badan waxaanu aragnaa nin wax allaali wax ah ka maqan aanay jirin oo wax kasta haysta oo haddana ilanta xasas oo martaba eegaaya ma wax anaku aanaan aqoolad raadisaan baa jira ilawaasan ninka gabadhiisa wax kasta ugu filale waa mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu magacaygu waa maxamed haaruun eh, runtii madasha waan bogaadinayaa eh, sheekh maxamed cabdirisna runtii waa waa dadka dhifta ah ee culimada ah ee ku xidhan bulshada eh, lana dareenkaa bulshada iyo dhallinyaradaba su-aasha caawa halkan waxaa laisku yimid dee runtii waa laisxaradhaamiyey markaa su-aalaaba aniga ii soo baxday soomaalida iyo jacaylku sida isu yihi markaa jacaylku waxaanu ka hadlay si common u baynuga hadlay dee kii dunida marka soomaalida waxaa la odhan jiray ereyaa dhaqan u ahaa Eh, hadda taariikhdii inay egta asalka ahaydna soomaaninka soomaaliga ahi way ku adkayd inuu gabadha u sameeyo hees jacayl ama gabay jacayl u tiriyo ninku nacas ku taagna hadduu gabadha u sameeyo ilaa waqtigan aynu ku jirno sheekh waxaa jira ninku hadduu gabadhiisa raaco usuuqa la tago wax la shoobingarayso waa la xantaa talabaadeed timay timaadana waxa weeyaan soomaalida iyo asalka jacaylka iyo xaqiiqda say isu yihiin oo odhanaysa beena kusoo xeray meel runa ku dhac maalmaha kalaa soo baxda dumarku ay leeyihin makeupna kusoo xiran galfood xumana ku dhaq markaasha markaasha isku yihiin soomaalida iyo dha waxaan kula jacaylku laakiin halkay kala taagan yihiin maxamuud shiika waxaan weydiinayaa shiik waxaa jira inamada hadda guryaha leh oo hablaha qaba markay kasoo baxaan oo kale ayay inan kala arkaa waxay ka odhanayaan naag ma lihin caruur ma lihin cid kale ma haysano ninkaasi inanta may ka furan tahay mise dembi bay ku tahay waa yahay eh, gabadhii u horreysay oo halkan ina eh, weydiisay waxay tidhi haddii ninkaygu uu afar qabo anigu waan ku afarahay waxay raaxaysay ilaahay kama dhige <laughs> oo aan anigu kuwa kale ka shaxshax bato ama warkooda ogaado si aan waxyaalahan ku jeclaanayo ninkaygu ugu jeclaanayo aan horta alxamdulilah su-aasha waxaa ku eh, ku maldahan ama ku jirta gabdhihiin oo ogol yihiin afar in la guursado <laughs> maadan oran adigu maadan oran way ku hoos jirtaa baan <laughs> waxyaalo waxaa jira waxyaalo uurka kaa jira afku kaa xada jira <laughs> dhib ma laha laakiin raalli ahaw adigu maadan dhihin anigaa idhi marka waxaan ka wadaa khiyaanadaas eh, inaan sameeyo bay tiri waxyaala aan qof dumarkii kale ka shaxshaxbato ama ka hoogaa maaragtay fiicnaado si aan aniga u kasbado eh, meeshan waa tartan tartan jacaylkuna tartan wey wax dhiba ma laha insha allahu tacaala wixii nebiga <laughs> alayh salaatu salaam haweenkiisuba waxyaala lamid samayn jireen oo ina tusaysaa nolosha waaqiciga ah marka haddii aad ninkaaga waxyaala aad kusoo jiidanayso aada samayso oo aad maaragtay dumarka kale xataa inaanay kaa ogaan aada rabto waad yeeli kartaa wax dhiba male khiyaanana maaha taas ya haddaad waxay sameeyaan xataa kasoo xadoo hagaajiso wax dhiba ma laha insha allah oo sii formation kusii samayso aad sii hagaajiso walaalkan wuxuu jacaylka ma bedelmi karaa waxaa laga yaabaa markii hore dadku badanaaba jacayl isuma guursadaane markii hore inaad ciid isjeclaydeen markii reerka meel kale guurka uu ka dhaco ma bedelmi karaya ma qabsan karaa horta saan sheegnay oo dad badanina ka dhawaajiyeen jacaylku waa dareen waana wax qalbiga ku dhasha wax qofku uu isagu awood u leeyahay maaha waa wax dhasha wey laakiin waxaan tilmaannay in waxyaalo dhaliya ama keena ama xoojiya ay jireen waana midaan ka hadlaynano taas way tan bini aadamka yani waxyaalaha uu xadidi karaa ay tahay ama uu garan karaa ama anagu waa control aan gelin karno goormu wax jeclaanaya ee waktigeebu wax jeclaan karaa taasu hadal kuma jirto oo maaratay mid hadal laga doodayo ma aha laakiin qofkii hadday wada dhaqmaan waa dhici kartaa gabar markii hore ama wiilka ama gabadha ay isjeclaayeen eh, kadibna qof kale ay isguursadeen oo nasiibku isugu daray haddii uu isku dayo ama waxyaalo kaleeto ay dhex maraan waxay u badan tahay mararka qaarkood in jacaylku halkaa uu maaratay ka bilowdo oo jacayl xooga u noqdo damaca ragga keliya miyuu ku beeran yahay annagu damac ma lihin miya may dumarku damac way leeyihiin laakiin ragga damacoodaa badan waxa u badan yahayna sideedaba waa fitra waa waa najarka ilaahay subxaanah tacaala uu ku abuuray labka iyo dhadiga labka iyo dhadiga walaysa dakaru kalunha isku mid ma aha marka mas-uuliyaadkooda kala badan nolosha qaabkay u qaadayaan baa ilaahay u kala abuuray marka had iyo jeer raggu maadaama uu yahay kuwa iyagu wax doonaya wax abuuraya keenaya reerka hogaaminaya reerkaa maaragtay qoyskii nafaqadiisi iyo masruufkiisii iyo daryeelkiisi iyo wixiisi wax badan iyagu nature ah mas-uul ka ah saas darteed baa isaga damaciisu badan yahay oo dheer yahay magaranaysa haddii kaleeto waxaaba inagu dhici lahaa gabdhaha xishood baa ku abuuran bijtimaaciga ku abuuran waxaa jira waxyaalo badan oo dhaqanka ah oo u diidaya inay damacooda xataa muujiyaan inay waxyaalo badan ay dhacaan marka taasuna waxay keenaysaa dee guurkii markaa inuu yaraado ama dhibaatooyin badani bulshadiiba ay ka dhacdo marka ragga inay damac leeyihiin waa waa waa arrin wanaagsan laakiin waxaan leenaha damaca hallaa wax walba oo damac ah dee ma ma run ma noqdo saxna ma noqdo hadda fiiri waxaa ku jira halkan qiso waxaa ku jirta ku tusaysa damac kasta oo raggu u wax damcaa ama guur labaad ha noqdo ama guurba ha noqdee inaanu dhab ahayn xaqiiqa ma ah waa inuu ninkaa noqda yani qof qof isyaqaan waa inuu naftiisa waa inuu yaqaan adeer haddii aan damacaasu u yahay damac aadan ka bixi karin ama aadan qaban karin maaha damacaaga inaa iska raacdo maaha damacaaga inaa iska raacdo bal qisaa ku jirta halkan la yidhaahdo kumana arag kaamana dhalin maay waad garganaysaan macnaha wuxuu inkirayaa gabar buu wuxuu ku inkirayaa inuu guursaday iyo inuu wax ka dhalay toonna maxaa dhacay mas-uuliyad qaadi karin buu galay gabar bay markii hore qabay xaas buu qabay xaaskaasu mar hore ninkan way ka adag tahay gabar kaluu isku qaaday wuxuu yihi ayaamaha noo qari arrinka markii ay eh, la ogaaday gabadhii eh, ilmay dhashay islaantii kala ogaatay way ku kululaysay marka markay ku kululaysay ninka wuu kala badbatay wuu kala daatay dhaar buu maray wallahi inaanu guursan oo bilahi inaanu guursan oo tallahi inaanu guursan oo wax guuri inaanu jirin war haye Eh, gabadhan xaggan joogto oo ilmaha ku dhasha waxba kama jiraan la hadal haddi hortayda hoo hadda hortayda kula hadal maa telefonka qabto walaalay maxaa adi gurigayga maxaa ugu bi'inaysaa gurigayga maxaa reerkayga u duminaysaa maanaa ku arkay xaggee baan kaaga dhalay maanaa ilma kaa dhalay maanaa ku guursaday marka ninka saasa damac baa kollay geliyey laakiin damacii nin ka bixi kara maa nin maarayn karana maa nin xaqiijin karana ma ah marka waxyaalahaas oo kale marmarka qaarkood ma noqon karo run laakiin raggu damacoodu inuu jiro xaqiiq ahaan bay uga badan tahay dumarka beenta gabdhaha soomaalida iyo jacaylka daba soomaalidu dadkay kala mid yihiin <laughs> waa sax oo yani waxaan u badnayn dad baadiye jooga oo nomads ama yani reer guuraa ah reer guuraaga iyo baadiyaha cid kasta inaga keliya ma aha eh dee jacaylka iyo waxyaalaha jacaylku waa waa nooc maaragtay nafta dee maaragtay eh, eh, debacsanaan ay ku jirto marka dadka reer baadiyaha way ku yar tahay nooc kastay yihiin ama soomaali ha noqdaan ama keyrkood ha noqdaan laakiin aniga waxay ila tahay intaan ka arkay soomaalidu dadkay ula siman yihiin jacaylna way ku guursadaan jacaylna wuu galaa jacaylna way cabiraan nooc walbana way leeyihiin eh, beenta gabdhaha yacni loo sheegayo gabadha ay tiri iridda markuuka bu wuxuu reer ma xaas ma caruur ma been ma noqonaysaa been weysaa sax been cad way yaani eh, gabadha inaad ku tiraahdo reer ma eh, caruur ma xaas hore ma dee waa qishi waa ku xisaabsan tahay waayo kumuu khasbanaa arrinkaas maxaa dhacay mas-uuliyada guursasho reer kale waa haddaad qaadi karto oo ka bixi karto oo cadaaladdeeda iyo mas-uuliyaddeeda iyo waxyaada ka bixi karto ayaad u bareereysaa laakiin been inaad u gasho taasu wax daruuro aho keenaya ma jiraan haddaadan ka bixi karin iska joog xabadaada kuwii la yihi cabsanaysaa soo maha fain khiftum kuwaasaad ka mid tahay marka aduu kuwa cabsadaad ka mid tahay iska joog waxba waxba samayn